alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu baabu libaasi libaaskii axkaamtiisii ayuu u baab yahay waxaan sugayna kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala salaadan weli ku dhex jirno baab libaasi baabkan wuxuu ubaabi hada kani baabu libaasi baabu bayaani axkaami libaasi libaaska axkaamtiisa caddaynteeda ayuu baabi axkaamtaa marka libaaska kusoo aroortay maadaama libaasku salaada qeyb uu ka yahay qeybtii salaada uga saabsaneyd horaa usoo ogaatay oo waxay ahayd abwaabu satri alcawra cawrada asturashadeeda waajib inay tahay dharka lagu asturanaayo hal mara inaan lagu dukanaynin bismillah fiican oo laba inuu qof ka dhigto ninka ay tahay naagtu inaysa tuka karin dirci iyo khimaar maaha wax kale inuu tuka karin kas horaan usoo marnay hadda halkan waxau kugela waxay tahay wixii kale ee axkaamu libaas ku tacalluq marka culimada qaar gadaalay geeyaan bukhaari oo kale kitaabu libaas kitaab gaar oo ka dhigay mujaladka tobnaad fatxulbaariga ayuu ku dhigay aa saddex iyo tobanka mujala kadaaligu horadan wixii libaaska khuseeyo satrulcawra wixii quseeyo ayuu salaada kusoo qaatay wixii aan khuseynin gadaalo baab gaar u ibnu xajar laakiin baab u sameeyey haddana salaada kusoo dhexda baab libaas libaaskii baab yahay marka lebiska can abi caamirin alashcariyi radia allahu canhu qaal abi caamirin alashcari waxaa laga weriyey qoladaas reer ashcariyiintu ahay oo markaas walkooda reer yaman ay ahaayeen abu muusa alashcari abu caamir alashcari abu malik alashcari raggaas oo dhan marka qoladaasay ka mid ahan waana kuwa nabigu yiri sala allahu alayh ali wasalama alashcariyuuna minii wa ana minhum anabiga mid yihin ayaga ka mid ahay sababtoo saas u waxay ahayd hadday marka sahaydu ay ka dhammaato intay mara dhigtaanay ninba waxau haayo ayuu maradaas kusoo ridaayay markaas isla cuni jiray taasuu nebigu marka uu ku ammaanay sala allahu caleyh waali wasalam naam can abi caamirin alashcariyi radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku waxau yihi layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariir layakuunanna ka mid ahaadeen oo ka mid ahaadeen waxaa ka mid ahaan doono ka mid ahaan doono min ummatii ummadeyda aqwaamun qolo ayaa kamid ahaanayaa ka mid ahaanayaan qoladaas oo yastaxiluuna xalaashanaayo alxira farjiga xalaashanaayo zinada xalaashanaayo walxariira iyo xariirka alxira saasaa loo akrina ra-da ma shidno alxira zinada qolo xalaashanaysa ayaa ummadeyda mid ahaan doonto wlxariira iyo xariirta rawaahu abu daawuud abu daawuud baa weriy waxaa ushaahidkaad ibn xajar waxaa weyaan xariirta inay xaaraam ay tahay rag iyo dumar waxay xaaraam ka tahay ragga inay loo imaan doonto wa asluhu xadiidka asalkiisana fi lbukhaariyi bukhaari ayuu kusugan saxiixbukhaari marka ibn xajar riwaayada abu daawuud oo sheegay midda bukhaari waa iska daayay maxaa yeel riwaayada abu daawuud sanadkeeda isagoo si toosa abu daawuud laga bilaabo ilaa abi caamir alashcariy socdaa riwaayada bukhaari laftirkeeda saas waa tahay laakiin bukhaari markuu werinayo wuxuu yihi wa qaala lanaa hishaam bnu camaarin qaala xadahanaa sadaqa ila akhiri sanadka intiisa marka hishaam bnu camaar ayuu bukhaari wuxuu uga wariyey siiqatu qaala bukhaarina badanaa laguma aqoonin inuu qaalo isticmaalo badanaa xadahanaa iyo akbaranaa ayuu axaadiidka u isticmaala laakiin meeshaan marka eh, laakiinse taas dhib ma keenaysa sababta waxay tahay hishaam ibnu camaar min shuyuukhil bukhaari buu kamid yahay marka bukhaari shuyuukhdiis ama qaala ha uga wariyo ama xadahanaa ha uga wariyo isku mid waayo laana bukhaari mudalis ma aha axtadliis ku sheega ma jiro marka hadduu can dhaho iyo hadduu xadahanaa dhaho hadduu qaalo dhaha waa xadiis mutasil laakiin meeshaan ibnu xasm ayaa ku samberiay markaasu xadiidkan cileeyey wuxuu ku cileeyey liajli inqidaacu ku cileeyey bukhaari siqatu inqidaacuu ku wariyey laakiin ma ku werinin sababta waqaala lanaa ninka uu leeyahay bukhaari waa sheekiisa bukhaarina tajliis laguma jaribin waa isku mid marka nacam saa darteed culamada qaadida tan muxadisiinta waa ku naqdiyeen masaladaas ibnu xasim ilaa imaam eh, xaafid alciraaqi mukhaalif u nisbeeyey wuxuu yiri markuu ka hadlayay saxiixa iyo meelahaas markuu joogay ayaa wuxuu yidhi walow ilaa aakhirihi ama aladii lishaykhihi cazaa yuqaalu fakadii cancanatin fakakhabari lmacaazifi laa tusri can ibni xasmin ilmukhaalifi ibnu xasmkii mukhaalifka ahay ha u dheg raaricinin masaladan marka la jooga yani markuu ka hadlayo waxa weeyaan eh, <clears throat> axaadiista siiqa eh, bukhaari oo qaala lana iyo kale u dhahayo waxyaabahaasu ka hadlay oo xadiidka tacliiqaadka bukhaari markuu ka hadlayo kusoo marka ah, xadiidkan tacliiq ma aha bal waa mutasil bukhaari laftirkiisa ayuu mutasilkiisa sababtoo ah sheekhiisa waa waxa uu uu ka werinayo qaala uu leeyahy ibnu xajar marka maadaama bukhaari riwaayadiisu ay saas tahay abu daawuud midiisiiy asal ahaan isaga u qaatay kitaabkan leanna abu daawuud isaga waa bilaaba xadiidka ilaa uu ka dhamaada saas u uwooda marka xadiidka isagoo mutasilan war ku jirin abu daawuuda weriy bukhaarina isag isagoo mutasilan waa weriyey laakiin ibnu xajar waa war ka keenay xadiidka labadiisa riwaaya waa sheegay nuqtada marka waa asluhu fi lbukhaari inuu baraarujiyo taasaa keenaysa xadiidkan marka maxaa laga qaadanaya xariirtu inay xaaraan oo raggu weli ay xaaraam ay ka ayb marka wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam layakuunana min ummatii ummadeyda waxaa kamid ahaan doono oo kamid ahaanay aqwaamun qolo yastaxiluuna alxira zinaday xalaashanayan marka zinada asmaa zinadii tawiilay ku xalaashanayan tawiil ayay ku xalaasha ama mutco iyo wax lamida iyo waxyaaba marka ta'wiilaad baila ayay ku xalaashanaya xadiidka marka waa dheeraay layakuunana min ummatii ummadeeda waxaa kamid ahaana yiri aqwaamun qole yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazifa macaazif muusiga heesaha iyo muusikada dad xalaashanaya ayaa ummadeeda ku jiri doona yiri nabiga sala allahu aleyh ali wasalam isticlaalkaana sheekhulislaam ibnu taymiya ibnu xajar labadooduna waxay dhaheen istixlaalkan hadda ma laga wado istixlaal aan ta-wiil wadanin ma ah ilaa hadduu qofku khamro xalaashado ama uu musig xalaashado lan xadiidka waxaa ku jirta layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira waalxariira walmacaazif iyo khamriga iyo waxyaabaasaa ku jirta marka hadday dadku xalaashadaan zino qofkii xalaashada biduuni ta'wiil ninkii zino xalaashada gaal noqona ummadda nebiga baa ka baxaa gaal ayuu noqona mugta liana shay macluum min addiini bidaruur ah haddaad adiga xalaashato shay xaaraantinimadiisa nin walba ogyahay muslima haddaad adiga xalaashato waa gaaloobay diintaba waa ka bixi halkan laakiin qoladan ma ahan istixlaalkooda istixlaal cad ma ah waa istixlaal ayagu ay nusuus iyo ta'wiil iyo ay keensanayaan saa darteed ma gaalo ma ku noqonayo waana dhacdada ibn xasan baaba kamid ahay heesuhu banaystay heesihii ayuu baneeyey waa banaan risaalow ka alifay heesuhu inay banaantahu sheegay muxuu sameeyey marka axaadiista kusoo aroortay sida kanoo kalena waa daciifiyey kuwo kalena marka ibaaxada asalka ana waa qabsay marka de taasoo kale waa nebiga wuxuu ka hadlaya waa dad xalaashanaayo ta'wiilay ku xalaashanaayo mas'alo ay ku gafayaanay noqone ee ma ahan inay ayagoo og waxaan ilaahay xarimay waa xalaal hadday dhan waaba gaaloobi lahayn maca cid gaalaysiisana ma jirto culamada istixlaalkan marka waa isticlaalu muqaarinun bitawiil waa istixlaal tawiil oo la soco saa marka u garta hadda asaga marka maxaalushaahid soo on meeshaas marka xadiidkan aakhirkiisana waciidaa kusoo arooray oo ilaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi walayanzilana aqwaamun ilaa jambi calamin dad ayaga mida ayaa buur dhinaceeday degayaan yaruuxu calayhim bisaarixatin lahu xoolo ayagu ay lahaayeen ayaa loo soo caraabinaya qowsaarka usoo usoo caraabina yatiihim waa u keenayaan naam yatiihim naam yatiihim lixaajatin marka ninki nin qof marka xaajo u baahan ba oo faqiira ayaa wuxuu ugu imaana dan ama iyaga ninkii u raacayo oo xaajo u qabo ujradiisa ayaa u imaanayo fayaquuluuna waxay oragaa irjic ilaynaa qadan bax beri noo soo laaa muusigoodaas iyo balaayadoodaasaan ay xalaafanayan ayb fayubiituhum allaahu ilaahay marka waa miraya marka wayadacu alcalama buurtiibaa marka dusha laga saara kuwaas wayamsaku aakhariina minhum kuwo kaloo ayaga ka mid kamida ah kuwa noocan waxaan xalaashanayo kuwa kamidan ilaahay wuxuu u bedelaa kiradatan wa khanaaziira daanyeero iyo doofaaraa laga dhigaa kuwa kale oo ilaahay wejigooda waa bedelaya waxaa laga qaadanaya marka xadiidka ummadan dad kamida ah, in cuquubada reer bani israaiil oo kale ay ku dhici doonto ila ilahay reer bani israiil saas ka dhiga mo qul hal unabiukum bisharin min dalika masuubatan cinda allahi man lacanahu allahu waqadiba calayhi wajacala minhum alqiradata walkhanaaziira wacabada daaguut sababta ilaahay oo u yaala waa muxuu xas waxay ayagu laftirkooda kuwaan iyo kuwaas calaaqaa ka dhexaysa leanna yahuuddu waa noocyo badnaayeen hal qolo ayaa ilaahay subxaana watacaala uu daanyeero ka dhigay waxayna ahayn qoladii laga xarimay maalinta sabtiga inay ugaarsadaan oo ayagu intay maalinta axadda shabaqyada dhigtay maalinta jimcada shabaqyada intay dhigteen axadda lasoo baxay shabaqyadii sii dhigteen sabtigii malaayiga ou galay maalinta xaday la baxay inaga sabti ma ugaarsanin iyago xeeladaysanay oo sidii inuu ilaahay khiyaani karaan oo kale nimankaas ilaahay cuquubadaas xunun ku yihi kuwaanna waa lamid iyaguna heesihii xariirtii ayay xalaa iyo khamrada iyo ayay xalaashanayaan ayagoo uxeeladaysanaayo magacyo kale iyo waxyaabo kale usoo maraayo khamradii oo kale nebiiday ku tilmaamayaan nebiid markaasay cadayaan waxaan cadayna khamro maana waa nebiday leeyihi marka taasoo kale ummadan marka waana ku badnaanay nebigu waa sheegay waxaa lamida ah dadkaasoo kale nikaaxulmuxallil ninkii haweentii saddexaa lagu furayaa saddex kale gabadisan dalqad u dambaysaa ku dhacayso ninkii aan gu celiyo la rabaa nin kale orod u tagaa laleeyahy soo mar waa waa waxaa weyaan iyadana marka waa xeeladaysi beeca sidoo kale idaa tabaayactum bilciinati bayculciina waxaa waa ribo loo xeeladaysta iyadayb ilaa abwaab kutubaha fiqiga kutuba waxaa jira kitaabulciyal la yiraahdo waxaad shaydaannimadaas keliya lagu bartaa fiqina ma ahan kuwaas waxaas oo kalaata ma culimadii salafka waxay dhihi jireen waxay u daliishan jireen xeeladaysiga yuqaadicuuna allaha waaladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum ilaahay bay khayaanaayeen allana ma khayaanayen naftoodii khayaanayen ayub wuxuu dhihi jiray dadkaanu waxay rabaan ilaah inay sasabaan sida ilmaha loo sasabo kale inay ilaahay usasabaan ilmaha markaad rabto i imaad ina dhahdo nacay markuu ku yimaadaa qab ayaad qabanaysa soo saasoo kale rabaan inay ilaahay usasabaan m laakiin ilaahay sasab maka yeelayo waa dembi waxaa fiicnaanayado salafku ay dhihi jireen xaaraanta oo cad qofka inuu ku dhaco asoo u og inay xaaraan tahay ayaa ka khayr badan inuu xaaraanta ku dhaco asoo u malaynayo inay uxalaalowday ana ninkaani diintana jariimow ka jalaa asagiina macsidiina waa ku dhac labow marka kulansada aaday marka u foolxun tahay dadkaan marka dadka qeelka u raadinayo iyo lama haba xeeladaysi lagu raadinaya sharciga in la ibdaaliyo waajib adiga lagu saaray saad uga carari lahayd ama xaaraan saad ugu dhawaa lahayd inaa u xeeladaysato midda xeeladaysiga la diida taas dadka qaarkood zakada markay kusoo dhawaato oo kale maalkiisa markay zakada bil ka dhiman tahay ayuu maalkiisa dad og yahay inay usoo celinayan oo warqaduu qura marka maalkaygi waa hibeeyey waxaanu hibeeyey hilib hilib marka markay bishii zakada dhaafto oo soo celina maa taasoo kale marka waajib maa kaaga dhacaya adiga maya <coughs> nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam inama alacmaalu binniyaati cuquudan sharciga qasadkii ilaahay iyo rasuulku ay u jideeyeen ayaa la rabaa in loo isticmaalo laakiin qasad kale hadaad u isticmaasho maba jiraan masalan hadda nikaaxa naagta haday saddex dalqa lagu furo nin labaad inuu nikaaxsado caqdigaas dambe ilaahay subxaana watacaala nikaax muxuu ugu talagalay caqdiga nikaax in ninku rabitaan uu ku guursado ilmo ay ku kala raadsadaan ay ku dhowrsadaan taasuu ilaahay ugu talagalay laakiin haddii ujeedadaas adig aad ka baxdo sababta aad u guursanayso ay noqoto beral naagta usoo noqo qasabkii loogu talagalay nikaax waa ka baxda baatil waa marka nikaax dadka marka zina isugu ku kan dambe iyo mid ka dambey usoo noqonaysa labadan marka cuquudda culamada waxay dhahaan inama alacmaalu binniyaat imaam axmed yaa usoo deliishaday fiihi isbaalun xiyal kitaabka ugu fiican waa laga alifay bukhaarina saxiixiisa waa kitaabu xiyala ku jira kitaabu insaani lxiyal juska labiyo tobnaad fatxulbaari wuxuu kusoo qaatay inama alacmaalu biniyaad xadiidka zakada ku imaan doono xoolo isku urursan lama kala geeye xoolo iskala kala tagsan layskuma soo ururiya khashyata sadaqa waxyaabahaas oo dhan uu sheegay marka xiyalku aaday u daran yahi waxaa kitaab fiican ka alifay sheekhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waxaana la yidhaha bayaanu daliil calaa bulaani taxliila bayaanu daliil calaa bulaani taxliil kitaab weyn waay waa min axsani maa ulif ibnu kaiir siduu ibnu kaiir tafsiir suurati lbaqara aayaadka ribada iyo markuu ku dhex jiray ayuu kitaabkan u tilmaamay kitaabkaas ayuu sheegay waana mabuuc kitaabka mabuuc mutadaawal ah marka adilada kusoo aroorta taxriimkeeda dadka ficilka daliisho ee dhacaayo waa banaan tahay waxay sheegeen ou la munaaqashooday fawaaid aada u badanoo daalib cilmiga uusa ka maarmeynaa ku jiro dawaan aragnaa hadda in xariir dadkii ay xalaashanayo heesi siiba heesaha hadda dad dad badan u xalaashanayo marka heesahana da waa laba nooc culimadii hore heesaha muusiga qalabka muusiga oo la socdo oo qofka samaynayo uusan alla ku dhawaanaynin oo keliya ay ka tahay shaawo waxay u aqoon jireen faasiqiin aan markhaati gelin imaamu shaafici saas weyy ninka heesaha ku dhex jiro waa faasiq markhaatina ma gala hadduu doono shanta salaad jamaaca ku markhaatiya ma gala laana macsidow la jahra ah banaanka soo dhigana diintu salaada keliya ma midda kale iyadana uu sheegay waxay tahay qolada iyagu laakiin ilaahay ugu dhawaato gurbaan iyo muustika iyo qasaa-idkan marka shirkiyaadka naagaha iyo nimanka isla qaadaaya qoladaas iyagu marka waxaa la yidhaha masalatu samaaca la yidhaha masaladaas qolada iyagu marka waxaa ilaahay baan ugu dhawaaneynaa dhahaayo zanaadiqa waay kuwaas iyaga kuwa horaa roon dambaa daran labadooda imaamu shaafici zanaadiquu ku tilmaamay bayhaqi munaaqib ashaafici siduu ku weriyey oo wuxuu leeyahay imaamu shaafici waxuu yihi khallaftu bibaqdaada magaalada baqdaad la yidhaha waxaan uga soo tegay u aqwaaman dad ayaan uga soo tegay waxay samaynayaa inuu yihi marka yasmacuuna atakbiir ama yafcaluuna takbiira takbiir waxa la yidhaha samaynayo takbiirka marka marka la macneeyo xadrada hadda waxaa loo yaqaano dhowya takbiirkaasaan marka uga soo tegay niman samaynayo qur-aankay ka jeesteen in waxaas ayay sameynay laa araahum ilaa maa araahum ilaa zanaadiq ma arko yiri aniga ilaa inay zanaadiqa yihiin maan wax kale uma arko leanna waxaasay dadka ku mashquuliyeen diintii qur-aanka akriskiisiyaa laga tegiy waxaasaa lagu mashquula meesha oo zandaqada marka uu ka orinayo imaamu shaafici meeshaas taqdiirka imaamu shaafici uu ka hadlayna maxay ahaayeen waa dad ashcaar yaryar oo zuhdiyaad iyo intay tiriyaan waxoogaa yar qadiib iyo wax yar ay ku gargaraacaan iyo laxan u sameeyaan dad no noocaasay ahay laakiin hadda waxaa ardada hadda waxaa haysto shirki iyo takbiir isku darsanaa dadki hadda haysta taas marka waa marka waa waa daran yahay taas marka iyadana marka qaabab noocaasay u jiraan waxaasoo dhan marka in layska ilaaliyo badanaana dadka xakrada ku salladan dad qur-aan maba aha dad qur-aan jecel ma aha dad qur-aan akriskiis ku dadaala maaha waxay un keliya un waxaasa habeenka dhan lagu soo jeedaa salaada subaxna waa ka tagtaa si aan ku naqano wadamada qaarkoodna naagaha iyo nimanka isdhexgalaba nalalkana isdansadaan turkiya iyo qbrus iyo kale suufiyada joogta waxaasa sameeya macruufa masaajida nalalka lagu damin kuwaana kulley meel badan uma jiraan waxaasoo kale waxaa shaydaana ah bilaabay waa u soconay sida unbay u soconay ada macalshaahidka waa xariirta wacan xudayfata radia allahu canhu qaala waxau yihi naha nabiyu sala allahu alayh waali wasalama nabiga waxau reebay an nashraba inaan ka cabno an nashraba inaan ku cabno fii aaniyati dahabi dahabka weelashiisa inaan wax ku cabno walfidati iyo qalinka silfarka ama qalinka weelashiisa wa an naakula inaan wax ku cunno fiihaa weelashaa dhexdeeda inaan wax ku cunnona waa naga reebay wacan lubsi lxariiri xariirta labisashadeedana waa naga reebay nebiga wadiibaaji iyo xariirta nooc kamida waa diibaaji iyo wadiibaaji diibaaji waa nooc xariirka labisashadeedana waa naga reebay wa an najlisa inaan ku fariisanno caleyhi xariirta korkeeda inaan ku fariisanana waa naga reebay nabiga sal allahu aleyh ali wasalam rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriye xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa isagana weelasha dahabka ah inaan waxnaan lagu cuni karin laguna cabi karin horaan usoo marna midaas ah. nin iyo naagna waa ku siman yihiin weel dahaba naagna wax kuma cuni karta ninna kuma cuni karto naagaha waxaa loo baleeyay isku qurxinta dahabka ma ahane inay weel dahab wax ku cunaan ma loo ogaa taa marka cilada loo reeba waa maxay xariirkan iyo dahabkan iyo cilada mansuusada ah ee nabigu cadeeyey sala allahu alayh ali wasalam waxay tahay hunna lahum fi dunyaa weelashaan gaaladaa iskale adduunyada walanaa fi laakhira inagana aakhiran leenahay marka tashabuh lkufaar in layska ilaaliyo ayaa nebigu u reebay waciidaana kusoo arooray ninka weel dahaba wax ku cunaayo ama ku cabaayo nebigu wuxuu yihi inamaa yujarjiru batnahu naara jahanam fii banihi naara jahanam calooshiisa wuxuu kaga qurucsiinaa jahanama naarteeda waciida meeshaa ku jira waxaa kaloo xadiidka marka laga qaadanaya inaan sidoo kale wax lagu cunin na lagu cunin laguna cadin wa can lubsi alxariiri wadiibaaji xariirta in la labistana waa la reeba iyo diib nooca xariirta kamida ah waa diibaajka waa min cadfi alcaam cala alkhaas waa min cadfi alkhaas cala alcaam khaas caam lagu cadfaayo ayb marka xariirtan la labisashadeeda hadda nin iyo naag wixii laga reeba hadda meeshaan kuma cadda laakiin axaadiidka soo axaadiidka soo socotaan ku arkayna wa an najlisa caleyhi iyo xariirta in lagu fariisto barkimo in laga dhigto kuraas in laga dhigto xariirtii oo lagu fariistana waa la reebay xataa wacan lubsil xariirida keliyaa laga fahmaayo haddii aan waan najlisa caleyh aysan jiri lahayn xataa waxaa laga qaada lahay wacan lubsi lxariir xariirta labisashadeeda labis haddii lagu yidhi dharka aada gashan tahay iyo meesha aada ku fadhisaba waa labisan tahay waxaana u daliila xadiidka anas ee aan hor aan kitaabka awalkiisa kusoo marnay oo uu yiri nebiga sala allahu caleyh waali wasalama ayaa gurigeenna yimid markaasaa cunto ay u samaysay umu sulaym ayuu nebigu u yimid markaasuu inuu tukado ayuu damcay markaasaan waxaan u tegey waxaan aaday ilaa waxaan aaday fadahabtu ilaa xasiirin lana qad iswadda min buuli maa lubisa waxaan aaday berin duugooday oo madoobaatay inta la labistay dheeraanteeda darteed la madoobaatay yani berintaas in badan aa la labistay leeya labisoo ka tilmaamay anas ibnu maalik labis darinheeda darinna gogashaa lagu fariismlaguma eh, mala ma la guunsado marka dharka ka labiska dharka keliya ma ah taasoo marka daliila wa an najlisa calayhi iyo inaan ku fari marka xadiidkaas waa sii cadiyey nacam xaafidku marka wuxuu yihi xadiidkan wuxuu xujo xoog badan uu u yahay qolada markii xariir laguma fariisan karo xariir ma banaano in lagu fariisto qolada tiri ayuu daliilaya waana jumhuur lculamaa ah marka waxaa ku khilaafay xanafiyada iyo maalikiyada qaar kamida ah ibnu maajishuun ayaa ku khilaafay iyo shaaficiyada qaar kamida ayb ah. marka laakiinse eh, waxay yidhaahdeen lugsiga xanafiyada waxay dhaheen libaaskaa la diida maahane lama diidin wax kale marka libaaska laftirkiisa ad wixii lagu fariisto waa la labistay sida daaim aan sheegnay <coughs> marka waan najlisa caleyhis waxay dhaheen ayagu waan najlisa caleyhi say ka yeelaysaan markii la yiri waxay yidhaahdeen wa an najlisa caleyhi bimacnaa waxaa laga wadaa in xariirta la labisto dhar ahaan loo labisto laguna fariisto labadaa marka la jamciyo aa la diidaayo marka labadooda la jamciyo ayaa la diidaayo mafahamteen ad meesha marka xanafiyada waxay leedahay labadooda in la jamciyo xadiidkan diidaa laakiin fadhina waa gooni waa la fada fadhigoo gooni hadii la sameeyo xariirtii lagu fariisto dhib ma lama duubanina marka la duubto laguna fariisto waa wax nahyi ku dhaca laba masalo laba jawaab waa lagu jawaabi karaa haddii xadiidkan marka ay isku darsan yihiin haddii la reebo bayd in la labisto keligeed ah maxaa diidaya iyadan in la labisto bis oo lagu fariisan ninkuu labisto oo laakiin xariir ku fariisana ma banaantaha isaga arrintaa uma banaano marka majmuuca inaan loo jeedin taas waa cadaynaysa midda labaad waxaa kaloo cadaynaysa dalaaladooda ay usuul fiqiga iska kamid joogo dalaalat iqtiraan dalaalat iqtiraan yani labadan shay marka ay isku dhegan yihiin ayaa xukunka u imaanaya dalaalatu iqtiraanna haddii jumlada hore iyo jumlada dambe ay kala bixi karaan oo ay laba jumlo oo mustaqila ay kala noqon karaan dalaalatu iqtiraan daciif waa marka hadda meeshaan marka nahaa rasuululahi sal ly salam naha nabiyu sal ly slam an nashraba fii aniifi dahabi walfidda jubno keligeed istaagi karta wa an naakula fiiha keligeed istaagi karto wa can lubsi lxariiri wadibaaji ou naga reebay wa an najlisa calayhi ou naga reebay waa jumal kale gaargaar mar haddii jumladan ay keligeed istiqlaali karto taas kale ay ka maarmi karto mana dhigi karo dalaalka ixtiraana meesha rawahu lbukhaariyu marka usuulku wuxuu kamid yahay waxaa lagu fahmaya fiqiga mustalaxa sidoo kale haddaan labadaas cilmi marka aada qofkii yaqaanana kasii faaiideyso qofkaan aqoonina mar dambe oo la akri doono insha allahu tacaala ka faa-iideysa wacan cumara radia allahu canhu qaal cumar bnu khadaab radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxau yihi cumar naha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxuu reebay can libsi lxariiri xariirta labisashadeeda ilaa mawdica isbacayni laba farood mawdicoodu wax kala ma ahana aw halaatin ama saddex aw arbacin ama afar yacnii nabiga sal alla ly slam waxau reebay yii xariirta in la labisto ilaa wax yar maahane laba farood saddex farood afar farood wixii la eg maahan bimacnaa marka xadiidkan waa wuxuu qeydayaa xadiidkii hore xadiidkii hore xariira ah in ma banaano ka noocuu tanna wuxuu markuu ku tilmaama haddii maradaadu xariir aysan ka samaysnayn ilaa meel yar maaha xariirta marada masalan ku ku marada inteeda kale iyo xariirta marada inteeda kale dara ah oo xariirta darafyaday uga dhadhegan tahay bis i saasoo kale dhibaato maa saasaa laga qaadanaya xariir yar hadday maradaada ku tolan tahay laa ba-sa haddayse laakiin xariirtu ay badan tahay waa ay lamid tahay marka adoo mara xariira wato kale waana xaaraam naani marka xadiidka weli cumar warqad waxay fariin oo usoo diray fartab oo usoo diray ayagoo jooga azerbaijan azerbaijan ayagoo jooga ayuu wuxuu usoo qoray marka hadalkan oo hadal wasiiad dheer uu le iyaaka wasiy alcajam war iska ilaaliyo dharka gaaladoo kale yana labisamin iska jir marka dheerow marka sii tilmaamay iyaaka watanacum iska ilaaliyo yii inaad maalka dadka isaga raaxaysato ila nin waali isaga u aho ah iska ilaaliyo waxaa kale ugu sii daray mida saddexaad nebiga waxaan ka maqlay sal l slam naha nabiy sal llahu alayh ali wasalam nebiga waxau reeba can lubsi lxariiri xariirta madifashadeeda ilaa mawdica isbacayni laba farood mawdiceed maaha aw alaatin ama saddex aw arbacin ama afar muttafaqun caleyh wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga rahasa licabdiraxmaan bni cawf cabdiraxmaan ibni cawf ayuu u rugseeyey iyo zubayr zubayr ibn alcawaam fii qamiisi lxariiri xariirta qamiiskeeda ayuu u rugseeyey fii safarin safar dhexdiis ayuuna ugu rugseeyey min xikatin min ajli xikatin cabo korkiia nafro uga soo baxdaa hadho darteed bihi bihimaa labadooda ku sugnay safarka haddau dheeriyo diyo aan iska dhacdo marka qofki dabcan marka kor cuncun iyo marka waxaa laga yaabaa cadho <coughs> iyo wax noocaas oo kale inay ku dhacdo qofkii ay ku dhacdo marka waa loo bogseeyey sababta marka waa maa daawo ahaan marka loogu bogseey laana maanta qof hadduu nafro kasoo baxo mar walbana isxogaayo nabarkiina oo weli raaxadii nabarkiina marka uu xunuunkiisii iyo baaqi uu yahay dhulkiina dhul kulayl badan uu yahay hadday qofku marka maro suufa uu qaato nabruhu weligood ma raysanayo xariirta laakiin maro jilicsan waayo oo qabow saa darteeda marka nebiga ugu horsay halkaan marka waxaa laga qaadanaa xariirta la bifishadeeda waa banaantahay lidaruura waa ku banaantahay litadaawi in isku daaweeyo ama daruuro ahaan sidaan oo kale waa u banaantahay an axaadiistan dhow is wada fasiraya kii hore xariir oo dhan inay xaaraan tahay ayuu kii ka dambeeyey marada haddii wax yar oo xariir ay ku jirto dhib inaysan ayna kuu wax yar oo xariiru ka saaray meesha kan litadaawi markay tahay iy isagana inay banaan tahay ayuu ka saaray wacan caliyin radia allahu canhu waxaa laga warisan qaala waxau yihi kasaani nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiga ayaa ii labisay xullatan ayuu ii labisay maro eh, dhar laba laba maro isku joog ayuu ii labisay siiraa ah siiraaa ah marka cafu bayaanad ka dhigaysa siiraa calaa wajni fica siyaraa-a calaa wajni ficaada kasaani nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa ii labisay yani wou isiiyey xullatan ayuu ii labisay xullo ayuu ii labisay kafaada waa kii laba mafcuuli qaado jirtay mafcuul awelna waa kafaaniin ya-daas xullatanna mafcuulkii labaad labadeeda mafcuulin asalkoodii hore mubtada i khabra ma aysan ahayn oo baabudana akhawatuha ma aha baabu saala saala iyo kasaa kasaani nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxuu ii labisay ou ii marshiyey ii marshiyey xullatan xullo xulladan waa labada maro isku joog ah hoose iyo maro kore siraa ah siraa marka waxaa weeyaan waa maro siyaraa waa xulladaa waxay ka samaysneed diilimo waaweyn oo xariir ah xulladaas oo siyaraa ah diilimo xariir ah diilimo xariir ah fakarajtu fiihaa waan kusoo baxay fakarajtu waa soo baxay fiihaa marada dharku dhexdiisaan kusoo baxay anoo wato dhar ayaan soo baxay uu leeyahy fara-aytu waxaan arkay algadaba caro ayaan arkay yii fii wajhihi nabiga wejigii korkiisa ah ayaan arkay su ii caraysa fashaqaqtuhaa waan dilaaciyey marka bayna nisaai haweenkeygaan u googooyey haweenkeyga marka maxaa ka wada riwaayo kale cadaynaysa fashaqaqtuhaa bayna alfawaaqimi faadimayaalkii baan u googooyey xaaskiisii marka wax isku ahaayeen qarabadiisi ahay ayuu siisiyey ay u googooyey haweenka inay u banaan laga qaadana ko midda labaad waxaa kaloo laga qaadanaa nebigu cali waa siiyey laakin adiga labisa ma uusan dhihin laakiin inay xaaraam ka tahay markaa uma sheegi bacdi alculamada marka waxay leeyihin waxaa banaan eh, eh, waxaa laga qaadana eh, in marka takiirulbayaani can waqti lxaaji waxaa dhici karta inuu iska ogaa inuu nebigu is waa og waa ogi inuu is suurtagal kasaani nabiyu sala allahu alayh ali wasalam xullatan buu ii labisay siyaraa wa wadnigaana marka wax kuma imaanin ilaa waxaa ku yimid xiwalaa iyo cinabaa iyo hal wasniyo waxal saddexdaas bis ayaa sicalaa ku yimid sideeda xullatan siyaraa xulladaa marka xullatan siyaraa saana loo riwaayaadka badana xullatan waa tan weyne lab joog siyaraa ah oo diilimo xariir ah waxaa kaloo iyadana qaarkood ay wariyeen xullata siyaraa mudaaf mudaaf mudaaf ileyh oo aan la tanweynin taas marka iyadu waxaa imaamu nawowi iyo ay leeyihiin luqa ahaan taasaa fiican wuxuuna ka dhigaa marka min baab marka eh, thawbu khazin oo kale thawbu khazin oo kale iyo baabu saajid laakiin e, riwaayadku saanay u badan yihi fakharajtu fiiha waan kusoo baxay yii fara-aytu waan arkay algadaba caradii baan arkay fii wejhi wejigiisa korkiisa ah fashaqaqtuhaa bayna nisaa'i baan u kala googooyey muttafaqun walihaada walihada kan lafdu muslimin muslim lafdigiisi haweenku inay qaadan karaan oo nimanka loo diidaa laga qaado inaa marka xadiidkan wacan abi muusa radi allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa uu yidhi rasuulka uxila adahabu dahabkii waa la xalaaleeyey waalxariiru iyo xariirtii liinaafi ummatii ummadeyda haweenkooda loo xalaaleeyey wa xurima waa la xarimay calaa dukuurihim nimankoodana waa laga xarimay yani nimankoodana waa laga xarimay ayb xadiidkan marka rawaahu axmedu wanasaa-iyu watirmidiyu wasaxaxahu tirmidi yaa weriyen tirmidina waa saxiixiyeen asagoo cali oo werinaana waa jira nebigu intoo dahabna gacanta midig ku qabtay xariirna gacanta kale ku qabtay oo yidhi kuwaan ibna haadayni labadan wuxuu yidhi waa xalaal liinaasi ummati xalaalay u yihiin nimanka nimanka ummadeydana xaaraanay ku laba xadiis marka xadiidkan marka tirmidi baa weli waana saxeexi oo wuxuu yihi xadiid abi muusa xadiidun xasanun saxiixu buyiri shawaahid badanna waa leeyahay xadiidkan marka se waxaa laga qaadana dahabka iyo xariirka labadaba naagaha in loo xalaaliyo nimankasi laga xa marka naagaha dahabka loo xalaaliyey marka muxuu yahay dabcan waxaa weya waa waa waa isticmaal inay dahabkii weelal ka dhigtaan waa laga xariiray ee dahabka loo xalaaliya waa isku qurxiyaan isku qurxintaa loo xalaaliy ama in weel laga dhigto nin iyo naag labadaba looga ogolo marka axaadiis waxaa jirta dabcan naagaha ildaafku inay qaataan marka nebiga uu ka reebayo oo kale oo marka uu leeyahay eh, masalan gabar nebiga utimi sala allahu alayh ali wasalam ulka garaacay marka uu silsilad naar in gacantaada la geliyo ma jeclaanayo saasoo kale uu yiri haadibo mar uu saasoo kale uu ku yiri marka axaadiistaas calaa kulli xaal saxiixeedana culamada qaarkood waxay ku tawjiihiyaan in loo jeedo bimacnaa haddaan zakada laga iibiy lana umusalama waxaa noogu imaanaysa kitaab zakaa kuntu albasu awbaaxan bijimo waaweyn oo dahabaan labisa jiray xaas nebigana hadday xaaraanta iska dhaaf u dhehla nebiga sala allahu alay ali wasalam bijintuna waa wareegsan tahay weli marka axaadiis badan baa marka kan uu kamid yahay kan cali uu kamid yahay ayaa wada tilmaamaya mida kale xadiidkii kale isna bukhaari markau nebiga uu sadaqada uu amray maalintii ciidda nebiga markau naagaha sadaqada uu faray waa tii ay ahayd marka bilaala mare intuu qaatay haween walbaa marka dhegteeda waxay ka bixinaysay dhega dhegaha markaas waxay ku ridaysay bilaal maradiisa marka waxaa laga qaadanaya de dahab ma wada ahayn in la yihah baciid waa kulligood hal dahab wadata ma jiro waa baciid midaas midda kale waxaa kaloo iyana baciid in la yidhaahdo dahab aan wareegsanayno ahaa mar haddii dalool la sheegay daloolka wax wareegsan baa la duliya sida badan marka masaladan sheekh alalbani kitaab kitaabkan la yiraahdo aadaab eh, eh, eh, zafaaf ayuu axaadiisteeda aad ugu jamciyey waana ku dadaalay waxaana markii dambe axaadiis ibaaxa iyo wuxuu sheegay axaadiis taxriim sheegaysa markii dambe wuxuu ku jamciyey laakiin jamcin anu aanan ogeyn wax uga horreeyey oo ah marka dahabka wareegsan waa xaaraan hadduuna wareegsanayn xaaraan ma ahan ani fiima aclamu cilmigeyga yar kuma arkin salafka wax fahamkaas oo kale u fahmay xadiidkan qofkii marka ku arko waa ku qanci karaa laakiin aniga kolleysaba marka inta aan arkay kutubaha ka dhaalacday axaadiis xarimaysana waa sheegay sheekhu oo uu saxiix yeelay inkastoo culamada qaarkoodna ay daciifinayeen axaadiistaas oo dhan qaar culamada kamidana marka jumhuur lculamaa haddaanan dhihin culamada dhammaantood waxaa weeyaan waa waa haweenka oo xalaaleynaya keliya waxuu soo guuriyey sheekha inta aan hadda xasuusanahay abu hureyra inuu gabadhiisa u diidi jiray daa marka iyadana in taraf iyo sababka ugu diidi jiray hadda ma ognin khulaasatulqowl awaisdaab waa xiro karaan laakiin inaynan xirinna fiican shuruudan cala khilaaf khilaaf dhan in laga dhao midda kale zako uga baahan yahay hadhow dadkii badana kama zakeynaya sooya haweenka waxyaaba badan axkaam fara badanoo dahabkan uu leeyahay gadashadiisa ribo fara badanaa ka dhalato dayn in lagu soo qaato dahabkiisa ayaa ka imaada marka waa dhibaato badan yahay yani marka anaga waxaan uleenaha waa looga fiicaya maaha yani jawaanib kale ayaa dhib uga soo gaaraan ka wada ama min xaytu huwa huwa in dahab ahaan waa u xalaal hawlka sanadku ay inta aan ka aragnay ay sheegeen marka eh, eh, marka dadka qaarkood marka masalada waxay usawiraan sheekh albani inuu leeyay dahab ma u banaan haweenka sa laftirkiisa ma dhahayo dahab waa u banaan waa leeyahay laakiin wuxuu leeyahy dahabka u banaan waa mid waa midkaan midaan wareegsanay waa u banaan shanla haddii halkaas gashato dahab waa u banaan tahay laakiin midka wareegsan xadiidaa ku socaa waxaana biasbaab ijtihaadi ijtihaadkiisa ugeeyey anagu ma dhahayno sheekh marka ijtihaad ma laha ijtihaadkiisa ugeeyey isagoo marka ijtihaadkiisana marka hadii qofka uu ku qancano waa waa baab haduusan ku qancinna ma ku qanci weliba ijtihaadka waxaa fiicnaalay in salafka oo waafaqsanaayo sheekh asalna aad kasiiran maa kaana yaquulu waxuu aad u dhihi jiray wa wakulu khayrin fi itibaaci min salaf wakulu shari daacima khalaq marka isagoo bidco ma samaysanin kor hoos hal ajr u leeyahay hadduu xataa hada uu yahay hal ajr leeyahay marka xadiidkan sida uu sheega waxay tahay dahab caamaa laga dhigay waxila dahabu dahabki waa la xalaaleeyey walxariir iyo xariirka linaad ummati ummadeyda dhidigooda waxurima calaa dukurihi marka abow eh, dabcan axaadiista dabcan sheekhu axaadiis dul istaagay axaadiistaas marka day fududaato in marka takriijkeeda iyo kutubaha laga raadiyo kulley axaadiis khilaafkoodana culamada xataa zamankan joogtaa isku khilaafsaneen qaarkood waxay dhihi jireen waxa kusoo arooray taxriimka dahabka haweenka dhammaan daciif daciifa dhihi jireen kuwana waxay dhihi jireen saxiixuhu ayru sariixi sariixuhu ayru saxiix ayuu jawaabi jiray waa culamada zamanka joogta an imraan bni xusayni radia allahu canhuma ana rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalam qaal ina allaha alle yuxibu wuxuu jecelyahay masaa-isha shuduudkaana ma fiicno qofka inuu masaa-il shuduudka shaqada u ka dhigto aruuriyo mar walba oo masaa-isha aan marka dadadhowna la yihah anagu dad jumhuuriyiin ma nihin jumhuur jumhuur jumhuur keligeed maxaa jumhuurtu dabcan mararka qaarkood xaqa waa laga yeelo karaa laakiin iyaguna qofku inuu mar walbo culimadii meeshay wada marta maaha hal qowl keliya saxa mar walba u yiraa iyaguna waa dhibaato wacan cimraan bni xuseynin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal in allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay idaa ancama hadduu u nicmeeyo calaa cabdin addoon korkiisa nicmatan nicmo uu ugu nicmeeyo an yuraa in la arko atharu nicmatihi nicmadiisa raadkeeda caleyhi isaga korkiisa laga arko ilaahay haddii waxaad u nicmeeya wuxuu jecel yahay nicmada raadkeeda korkiisa in laga arko see looga arkayaa marka dabcan inuu marka de dharkii halkan dharka qofka dharka inuusa isku xiriirinin haddii ilaahay xoolo siiyo ama waxyeelo xoolaa dharkiisa dhexdhexaad oo ka dhig ee un dharkii uusa isku iqtaar taqtiir inuusa marka inuusa isku ciriirinin xoogaa kala gugadisto taasu meesha okay rawahu lbayhaqiyu xadiidka bayhaqi baa weriy marka xadiidkan sanad saxiixu bayhaqi ku weriyey shawaahidna waa leey imaam axmedna waa weriyey xaakimna waa weriyey macrifata culumi lxadiida ku weriyey waana saxa wacan caliyin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka nahaa waxau reebay can lubsi lqasiyi dharka waa nooc xariirta kamid oo ah shaam lagu soo sameeyey naha waxau reera can lubsi lqasiyi dharka shaam lagu soo sameeyo xariirta ah labisashadooda reera walmucasfari iyo mucasfarka midka marka eh, cusfurka la geliyo cusfurka waa geed kalar gaduudan marka dharkay ku rinjiye jireen sida sacfaraanka loo geliyo dharka sacfaraanka dharku jaallow ka dhigaa cusfurkana gaduudow ka dhigaa mucasfarka marka reeba dharka la cusfureeyey rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weriy markeed mucasfarku waxa weeyaan waa wixii cusfur lagu rinjiyeeyey oo la dhexgeliyey ee guduud noqday min marka khilaafka waxuu ka imaan dharka gaduudan dharka guduudka xukunkiisu marka waa maxay nebigu waa reeba hadda marka laleeyahay leeyahay xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa kasoo khulaasaysantay dharka guduudka ma la labisa karaa mase lama labisan karo aqwaasha selafka todoba qowloo selafka aqwaasha markii la fiiriyo toddoba qowloo mala labisan karaa dar guduudan se lama labisan karo marada gaduudan an hadda cusfurku waa mara gaduud noqotay oo la geliyey rinji gaduudan ama maradii marka dunteedii horeba gaduud ha noqoto ama dharka gaduudan xukunkiisu waa maxay toddoba qowlaa ku jirta qowlka koowaad waxaa weya aljawaazu mutlaqan dhar guduudan in la labiso karay banaanta ama ha lagu rinjiyeeyo ama asalkiisii horeba gaduud ha ahaayo in la karo qowlkaas waxaa qabay caliy bnu abi aalib dalxata bnu cubaydillaahi cabdullahi bnu jacfar albara bnu caazib iyo keyrkood asxaab fara badanaa qowlkaa ku jirta waxay deliishadeen xadiis imaan doono oo waxay daliishadeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu labistay xulla guduudan xullatan xamraa laba maro isku joogo guduud oo nabiga labistay marka nabiga hadduu labistay waa banaan tahay xadiidkaasay qabsadeen qoladaas qawlka marka ayay qaar taabiciinta kamid a ah ku tageen qawlka labaad almancu mudlaqa maba la labiso karo mara guduudan kana laguma labiso karo xadiidkaanay qoladaas dalishay nahaa can lubsi alqasiyi waalmucasfari riwaayo kale marka sawbul axmarka uu nabiga reebay oo qowlka labaad marka kaas qaar culamada kamid ahna ku tageen qowlka saddexaad waxaa weeyaan in dhar mara guduudan la labisto waa la kaxdaa laakiin haddii maradu ay aad ay aada u guduudan tahay maradu haddii ay aada tiq u tahay guduud tiq ah haddii ay tahay waa makruuh hadday guduud tiqa aysan ahayn xoogaa ah, hafiif uu yahay rinjigeedana wax dhib ma leh ay leeyihin taa iyagu marka cadaa ibn abi rabaax iyo daawuus iyo mujaahid yaa ku tageen waxayna deliishadeen xadiid eh, eh, imaamu dabari oo werinaayo nahaa rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalama can ilmufadimi nebigu wuxuu reebay marada tiqda guduudka tiqda ah ayuu reebay wahuwa almushabicu bilcusfurla midka laga darjiyey cusub kan laga darjiyey cusub qowlkan waa qowlkaa qowlka afaraad marka waxa uu yahay yukrahu mutlaqan waxaa la kahdaa in la labisto marada guduudan in la labisto waxaa la kahdaa haddii loo labisanayo liqasdi ziinati washuhra ninku hadduu marada guduudan u labisanayo liajli shuhra darteed ha laguu aqoonsado libaasu shuhra waxaa la yihaha wax qofku marku meesha iska maraayo la ogaa karo hebel yadow ahaay l oo mara hiblaayo la dhisi jira libaas shuhra markaasaa la maradii hiblaayo ahayd ninkii hebel oo maradii hiblaayo la dhisi jira libaas marka mara guduudka haddii loo labisanaayo qofka inuu isaga ku socdo maradaas hadduu u labisanaayo daraaddeed ma la ogola ziin iyo shuhra darteed laakiin marka eh, juus marka waa banaanta haddaanay ziina ahayno guryaha hadii lagu joogaayo hadii lagu shaqaysanaayo shaqada lagu qabsanaayo dhibaataa malay qowlkaasna waxaa ku tegay ibnu cabaas imaamu maaligna waa ku tegay yacni in la kala qaaday ziina iyo hayru ziina hayru ziina waa banaanta in lagu labiso marada guduuda laakiin haddii ziina loola danley iyo shuura ma banaano ibnu cabaas iyo waxaa ku tagaan iyo eh, iyo imaamu maalig qowlka kale waxa uu yahay shanaad waa banaan tahay marada guduudan in la labisto haddii dunteedii lagu sameeyey awel guduud dunteedii dharkaan laga sameeya markii horeba guduudee rintii la geliyey ma aha ah marada marka laba nooc gaduud inay asal u ahayd oo dunteedaba ay gaduudnayd iyo in maradan awel aynan guduudnayn oo kalar guduuda la dhexgeliyey midab guduuda la geliyey marka la fahmaysaa midaa qowlkaa marka t qowlna saasuu leeyahy haddii marka marada dun guduudan awel ay ku samaysneed asal ahaan waa banaan haddii laakiin la cusfur la geliyey cusfur hadii la geliy ama wax kale la geliyey lagu midabeeyey guduud looga dhigay ma banaano xadiidkan laftirkiisai daliishanaya maa xadiidku muxuu sheegay can lubsi lqasiyi wlmucasfari mucasfar waa maxayna wixii cusfur la geliyey mucasfar haddii kalena inay banaan tahayna xulladii nebiga oo labisay gaduudka aheeday geliisa khaaabiga qowlkan ku tegi kan lixaad waxa ay tahay in la yiraahdo nahyigu wuxuu khaasba ku yahay wixii cusfur la geliyo nahyigu wuxuu khaas ku yahay wixii cusfur la geliyo kalarkaas lagu midaameeyo sida nahyigu uu kusoo arooray wixii laakiin midab kale oo guduud ah, wixii marada guduudka ah qowlkaan wuxuu leeyahay wixii geedka cusfurka la yidhaha haddii inta lagu midabeeyo marada ay guduud ku noqoto ma banaano laakiin haddii rinji kale guduudan aada marada ku gaduudiso dhib ma lahelia waxaad moodaa marka qowlkan daahirinimo inay ku jirta cusfurka kudiso fiirsada haddii marka marada geedkaas cusfurka lagu gaduuday ma banaano hadday rinki inta soo galata gaduudoo kale a ku midamayso a banaanta furuuqa udhexaysa kii hore qowlka soma qowlkii hore iyo kan dambe farqibaa udhexay qowlka toddobaad wuxuu leeyahay manciga wuxuu khaas ku yahay guduudka fiqda ah oo keli guduudka khaaliska ayaa mamnuuc qofka inuu maro gaduudan oo aan midab kale lahayn inuu labisto ayaa la diiday laakiin haddii gaduud iyo midab kale ay maradu ka kooban tahay laa ba'sa bihi qawlkaasna ibnulqayima marka ayaa rajaxay zaadulmacaad todobadaas qowla marka xaasilu aqwaali salaf todobadaas qowla todobadaas qowl wey marka qowlalka marka ibnu xajar wuxuu yihi taxqiiqa marka la fiiriyey marka ibnu xajar qowl sideedaad dhabanayna waa ishaaray wuxuu yihi intaan markau dhabanay aqwaasha wada sheegay ayaa marka waxa uu tilmaamay uu yidhi nahyigu wuxuu ku dhacaayo dharka guduudka in la mamnuucay ama la reebay waxay ku dhacaysaa liajli lmuruu'a loo reebay liajli lmuruu'a qofka akhyaarnimo akhyaar ay labistaan ma ahan waayo wax loo reebay ayb marka muru'a hadii loo reebay ee looga reebin uu leeyahay saa darteed markaas wuxuu yiri marka ibnujiriir dabari marada kore inuu ka dhigtaa marka ma fiicno mar haddii muru'a loo reebay funaanada hoose gadiid waa ka dhigan karaa shaatiga kore koroo kale hadduu midab kale ka dhigto lana awalba waxaa loo reebay muru'a darteed taasuu sheegay marka qowl sideedaadu noqonayo marka ibn xajar haddii lagu daro warkaan dabana hadalkii imaamu maaligna waa loo celi karaa qowlkii maaligna warka waa u noqon lan imaam maalig wuxuu yihi guryaha iyo in lagu joogo dhibmala laakin banaanka u jiida sooma ziine in laysku qurxiyo waa u dhowyahay marka qowlka qowlka daban qowlka maalig isku dhowy ibn xajar laakiin cilado mil wuxuu yidhi cilada loo reebo dhar guduudan ayaan fierinay hadday ahayd liajli tashabuh annisaaa ku jiro naag in laysu ekeysiyaa ka dhalanaysa hadday tahay ciladu waa mamnuuc markaa wixii marka hay-ad naageed dharkii u samaysan oo guduudan ayaa mamnuuc noqonaya hadday liajli tashabuh lkufaar loo diidana in la qaata xaaraamay noqona mutlaqan cilada markaas fiirfiiriye oo milicsaday khulaasat lqowl meeshaan waxaan haynaa nebigu inuu laba maro isku joogo guduuda uu labistay waa haynaa dharka mucasfarka iyo guduudka inuu reebayna u ahayna sida ugu fiican waxa ay tahay la yidhaahdo maro guduud ah oo tiq ah oo aan midab kale ku jirin ayuu nebiga reebay haddii marada laakiin guduud iyo midabyo kale ay iskula jirto waa banaan maxaa guduud khaalisa mahma ibnulqayimna xullada markii uu tilmaamaya xadiidka abi juxayfa wahb ibn cabdillaahi suwaa-i waa tii uu yiri nebigan arkay isagoo wato xullatan siyaraa siyaraa ibnulqayim marka waxau yihi xulladu siyaraa marka loo nisbeynaayo ma noqoto siyaraa ilaa inay midabyo kale leedahay markay midabyo kale leedahay ayaa xullooyinka dhulkaas yani lagu magacaabo magacaasna waa xullooyin midabyana marka khulaasada waxay tahay gaduudka tikda ma fiicno haddii laakiin midabyo kale uu ku jirjiro dhib mala meesha ugu dambeynta intaas وعn cabdاللahi بn cmri radي الlahu canهuma qaala ra'aa calaya الnabiyu salى الlahu عalيh ali wasalam nebiga ayaa korkeyga ku arkay uu yihi tawbeyni laba maro mucasfarayni oo geedka cusfurka la yiraa la geliyey lagu midabeeyey lagu gaduudiyey faqaala waxa uu yihi ummuka hooyadaam yaa amaradka ku amartay bi haada kan waxaan ma hooyadaa ku fartay maxaa ku samaynaya waxaa canaan uga ah. rawaahu muslim muslim wacan asmaa binti abi bakrin radia allahu canhuma annahaa iyadu akhrajat waxay soo bixisay jubbata rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka jubbadiisii bay soo bixisay makfuufat aljaybi xaal ay tahay jeebka midii ka wareegsan makfuufat aljayb iyadoo jeebkeeda uu marka wareegsan yahay jeebka halkaa jeebkeeda marka uu wareegsan yahay uu go-an yahay wareegsan yahay dhinacyada ka tolan marka day wareegsantahay dhinacyada ka tolan walkummayni kumka labada kumna Ah, ah. ay wareegsan tahay wlfarjayni iyo inay marka labadeeda dhinac labada meelo ay ka dilaacsan ka jeexan tahayna waa ka wareegsanayado dun ama wax kale ayaa uga ayaa uga hareereysnayd makfuufat alfarjayn marka jubadda farjigeeda waa xagee marka waxaa weeyaan meeshay ka kala dilaacsan gadaal oo kale inay xeer intay ka dilaacsan laba daraf oo kale kala leedahay khudbadaha qaaran loo sameeya hadda laftirkeeda xagga dambe ayaa laga jeexa waana la toraa la biddiibaaji ay ku hartaan makfu aan arkay nacam anahaa akrajat waxay soo bixisay jubbata rasuulilahi sal l slam rasuulka jubbadiisa madfuufat aljeybi xaal ay tahay jeebkeeda mid u wareegsan yahay walkumayn u wareegsan yahay walfarjeen bidiibaaji lagu wareejiyey diibaaj ay ku wareegsan tahay diibaaj marka nooc xariirta kamid a marka nabiga sala allahu alayh ali wasalam jubbadiisa kumkeeda iyo meesha ay ka gadaal ay ka tiriqsan tahay ka jaaxan ay ka ka kala baxsan tahay iyo jeybka waxay ku wareegsanayd marka xariir nooc xariir halkan waxaa laga qaadana xariirtu marka iyo marada hadday xariirtu ay aad u yar tahay oo marada inteeda kale ay badan tahay inaysa dhib lahayn inadiisto rawaha abu daawuud waana xadiid xasan waaslu xadiidka asalkiisana fii muslimin ayuu ku sugan saxiixu muslim wazaada wuxuu ku daray muslim kaanat cinda caaishata caaisho agteeda ayay ahayd xataa quubay dad ilaa caaisho laga qabdooday dhimatay faqabadtuhaa waan soo qaatay tiri marka wakaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ah yalbasuhaa mid labisto fanaxnu anagu naqsiluhaa waan dhaqnaa lilmardaa baan u dhaqnaa dadka jiran nastashfii bihaa allaan daawo uga raagsan nastashfii waan ku daawo dalabnaa bihaa iya marka dee nebiga waa dharkiisa iyo dhididkiisa iyo candhuuftiisa iyo waa la barakaysa jira laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku khaas tahay arrintaas leanna maxaal asxaabta mahayno hayno iyagoo saas sameeya abubakar oo candhuuftiisa la marsaday ma hayno abubakar oo dharkiisa la barakaystay ma hayno kutubta kuma hayno marka waa si asxaabta wax loo fahmo wazaada albuhaariyu wuxuu ku daray fi ladabi lmufrad adabi lmufradka oo kaana nebigu wuxuu ah yalbasuhaa mid labisto lilwafdi wafdiga ayuu u labisa jiray mufid marka qaabilayo u labisan jira mufid marka marka la qaabilayo in la labisto waljumcata iyo jumcada jumcada in loo labisto kitaab libaas labaasu marka uu ka sheegay waxaa kaloo uusan sheegin dabcan isbaalka isbaalka marada dhulka lagu jiidayo nabiga wuxuu yihi famaa asfala alkacbayn fa finaar wixii labada anqow ka hooseeyo ee mara ah naartaa xaalji ay ahayd saaxibkeed naartuu gala xadiid kale nabiga sal sala allahu alayh ali wasalam wuxuu arkay ibnu cumar oo marada uqawga ka hoos marsan maradiisa markaasu wuxuu irfac idaaraka kor u qaado yii maradaas kor u qaado kor u qaado yidhi haddana haddana u qaado yidhi ilaa iyo nisfu saaqo diiy marka nebigu ma dhahin ibnu cumar oo adiga ma waxaad u yeeraysaa kibir mase kuyalaa maa ka wada mase kama wedi ka ouna dhihin nebiga sal slam kowna ousa dhihin marka khuyalaa iyo hayru khuyalaa labadaba waa u mamnuuc marka haddaad kibir u yeelaysid iyada waciidkeedu waaba sii daran yahay oo ilaahay inuusan kula hadlin oo dembigaaga aan la dhaafin xadiidkii marka taasaa marka qofka ku dhaboobayso tan kalena waciid kalaa ku socda haba kala badnaado waciidka marka ilahna qofka inuu iska ilaaliyo baashaan marka isbaalka inuu iska ilaaliyo riwaayana waxaaba soo aroortay Eh, ina isbaal alijaari marada oo cunqowga laga hoos mariyo makhyalatun iyada laftirkeedaaba kibir ah qisada abuubakarna waa ka duwan tahay waxaa loo daliishaday leanna qisada abuubakarna sidiiq radi allahu canhu waxaa ku jirta abuubakar maanta dhan marada kor usoo qaadaya go marada mar walba kor usoo qaadaya korbu usoo qaadaya kor usoo qaadaya kaana yatacaahadu biha ku faajifaajoonaya markay dhigtayoo nebigu uu wuxuu inaka lafta mima dalika hoyala dhib malo yii abubakar adigu saan ha ka welwelin yii adi kibir uma sameyneysi marka waxaa laga qaadanaa abubakar qisadiisu marka ma soo deliishan karo nin marka horeba marka nin awoodi karo inuu maradiis kor u qaato nin awoodi karo inuu yihi abubakar oo kalaan ahay maradaa iga dhacdhacaysa mar walba khalad midda kale markaad dharka toonaysidaadba anqowga iga hoos maray inta tiraahdo hadhowna aad tiraa khuyalaa abubakar bu saasaalii khalad abubakar maradiisa kuma cabiranin anqawga inay ka hoos marto go marayna ahayd mara ahayd marka taa iyadu isbaalka in layska ilaaliyo naarou keensana dunuubta kabaairtu kamid yahay wabilahi tawfiiq sal allah sala allah alay